العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي قال المصنف رحمه الله باب التوابع شيخ والكم وحكى بالله التوابع دي باب التوابع هذا كان باب التوابع هو وحراعة التوابع دا باب كودي وي تابع وجمع توابع وجمع تابع تابع والتوابع له جمعية وايهي waana وهو الاسم almushaariku لما قبله في icraabihi waa ismiga la wadaagsada waxaa ka horeeya icraabka haddii ay kulmaan tawaabicduna sidana loo kala tartiibinaya ina tawaabican jaat biajmaciha warumta naxwi min atartiibi ma nuqila fancaat wabayin waakid wabdilana waji بالcطف bxrf nilt اcilm wاlcmla naxtigaad ku bilaabaysaa cadfu bayaankii tawkiidkii bedelkii cadfu nasqaad u dambaysiinaysaa yatbacu waxa raaca maa lafdiga qablahu isaga ka horeeya fii icraabihi icraabkiisa waxa ku raaca khamsatun shan ayaa ku raaca sharax atawaabicu tawaabicdu cibaaratun ay mucabaratun waa ka waramid can ilkelimaati kelmada laga waramo allatii kelmadahaasoo laa yamasu aan u taabanayn ha kelmadaha alicraabi icraabku aan u ilaa calaa sabiili tabaci raacid wadadeed mooyaane liayriha ayrkeed ay raacdo wahiya tawaabicdaasi wahiya kelmadahaasi khamsatun shan weeyi annactu nacti weeyi watakiidu tawkiid weeyi wacadfulbayaani cadfulbayaan weeyi wacadfunasai cadfunasaq weeyi walbedelu bedel weeyi de waxadag kuma jiraba wacadda waa tiriyey haa tawaabicda azajaajiyu zajaaji waxa uu ka tiriyey iyo waayruhu zajaaji hayrkii arbaatan afar bay ka tiriyeen afar bay ka dhigeen waadrajuu waxay geliyeen cadfalbayaani cadfulbayaanka waxay geliyeen wa cadfa nasaqi iyo cadfu nasaqa taxta qawlihim qowlkooda hoostooda ayay geliyeen ay yidhaahdeen alcadfu ay ku qowleen alcadfu daa maxaa soo gudagelaya cadfubayaanki cadfu nasaqi annactu weeyi yatbacu maa qablahu fi craabihi y alawil binu ya alawilka war annactu yidhi waa saasaa fiicanba haddana tayada ku socdanaya yatbacu maa qablahu fi craabi khamsatu annactu weeyi laga bedelay ala walow ka horeeya anactu nacti weeyi wahuwa nactiga waa taabicu ka raaca weeyi limaa qablahu waxa ka horeeya ayuu raaca taabicaasoo almushtaqu laga soo dhambashay min min lafdi masterihi masterkiisa lafdigiisa laga soo dhambasho laga soo jexday taabicaasoo awilmuawalu ama lagu awilayo bihi mushtaq baa lagu awilaya isagoo hadda maaha mushtaq lakin maxaa lagu awilaya waxaa lagu awilaya mushtaq lagu awilaya sida eh, waxa weeyaan ismishaarihii iyo kuyowga taabicaasoo almubaayinu ka fog lilafdi matbuucihi kaw raacaya lafdigiisa taabici matbuucna isku lafdi waa inayna noqon haddi isku lafdi noqdeen de tawkiid bu ka noqon lahayn isku lafdi waa inayna noqon sharax masoo asalkin weli ya sharax bud ma weli ani saadkii ba ila socdaay xasaan bu iga wada dhigay sidii ah, muqadimada asalkii ataabicu taabicu jinsun jinsi weeyi jinsigaasoo yashmalu shamlinaya atawaabica tawaabicda shamlinaya tawaabicda alkhamsata ee shanta haddee taabic laydhaha shantii bu soo gudagala wlmushtaqu mushtaq aw ilmuawalu bihi ama mushtaqka lagu awilaya mukhrijun wuxuu saarayaa bilbaqiyati tawaabici tawaabicda intii kale soo hadhay waxaan ahayn ya afarta kale soo hadhayba daaqatu ka saaraya fa inahaa tawaabicdaa kale laa takunu ma mushtaqatan mushtaqa ma walaa muawalatan mid lagu aawilayana ma ahaato bihi mushtaqa alaa taraa miyaanad arkayn annaka adigu taquulu inaad odhanaysid fi tawkiidi tawkiidka jaaa waxa yimiday alqawmu baa yimiday ajmacuuna dhammaantood mushta ma mushtaqna laguma awilayo wa jaaa waxa yimiday zaydun baa yimiday zaydun baa yimiday waa ismiga caalamka waa tawkiidkii wa fi lbayaani bayaankina waxaad odhanaysaa walbedeli iyo bedelkii jaaa waxaa yimiday zaydun baa yimiday abu cabdilaahi baa yimiday calaa sabiili lbadeliya abu cabdilaahi ah calaa sabiili lbayaaniya wa fii cadfi nasaqina waxaa odhan jaaa zaydun zayd baa yimiday wa camrun camarna waa yimiday fatajidu waxaad ku ogaani haamad kuulaadan tawaabica baad ku ogaani jaamidatan xaala ay tahay mid qalafsan oo qalalan oo mushtaqaan ahaynde wakadalika saas oo kale weeyi saa'iru amhilatihaa tusaalayaasheeda kale ee soo hadhay walam yabqa maba hadhin ila tawkiid lafdiyu tawkiidka lafdiga loo nisbeeyey mooye fainahu tawkiidka lafdiga loo nisbeeyey qad yajiu inuu yimaado ayaa la arkaa mushtaqan mushtaq xaalada uu yahay isagoo mushtaq inuu yimaado la arkaa ka qawlika waa dhahdaadiy wixii lamid aad ku qawshid jaaa waxa yimiday zaydu maa yimiday alfaadilu alfaadilu waa tawkiid ila waa isku lafdiya waana mushtaqde falfaadilu faadilka alawalo ee hore nactun horta wthani faadilka labaadna tawkiidun lafdiyun tawkiid lafdi loo nisbeeyey weeyi falihaadaa sidaa darteed arajtu waan saaray akhrajtu waan saaray hu tawkiidka lafdigaa biqowlihi baan ku saaray aan ku hadlay almubaayinu ka kafo lilafdi matbuucihi kawraaciyo lafdigiisa almubayin lafdi matbuuci maa ku baxaya tawkiidka lafdigaa ku baxyada fain qulta haddii bushi aanaad adi tidhaahdid buu yidhi qad yakuunu inuu ayra nacti nacti waxaan ahayn inu ahaada la arkaa ila waa tira kuwa kale mushtaq ma noqdaan ama nogma awile mithaalu dalika arintaa tusaalaheedu fi lbayaani bayaanka xaalada uu ku sugan yahay walbedeli iyo bedelka qowluka weeyi waa khabarkii qaala wuxuu yidhi abubakrin waxa uu yidhi asidiiqu ah ama asidiiqu waxa uu yidhi bedel wa qaala cumaru cumar wuxuu yidhi alfaaruqu waxa uu yidhi alfaaruqu ah wa fi cadfi nasaqi miaalu dalika fi cadfi nasaqi xaalada uu ku sugan yahay ra'aytu waxaan arkay kaatiban nin hadalka nasriya wa shaaciran iyo nin gabayaaya qultu waa kan jawaabkiide qultu waxaan leeyahay buui ibni sham haddii aan ahay jawaabkeedu kusiinaya de maadaama tiri nactigunbaa mushtaa kuwa kale mushta ma noqdaan iyagoo mushtaqanaad aragtay ila asidiiq amilatu maa laga munayn maxaad samaynaysaa alfaruqna ila waa lamide maxaad samayn maxaad odhan maxaad kaga jawaabi qultu waxaan yidhi bu ihi sheekhu asidiiqu walfaaruqu wain kaana walow in kaana haba ahaadaan mushtaqayni laba mushtaq haba ahaadaane ilaa anahumaa sadiiq iyo faaruq saaraa laqabayni laba laqab bay noqdeen bu idhi cala alkhaliifatayni labada khaliifay laqabu noqdeen radia allahu canhuma alla raxliha ka noqde labadaa laqaboo laaxiqayni haleelaya bibaabil aclaami aclaamta baabkeegay haleelayan calam ba iska noqdeen ka zaydin lato wa camrin zayd iyo camr sida aclaamiyiin o kale iyaguna calam u noqdeen sidiiq muna calamo kale iska noqon calamo kale iska noqday wa shaacira saasan kaga jawaabin calamo kale iska noqday buu ku leeyahay muxuu iska noqdayba calamo kale iska noqday si calamkaa loola dhaqmo markaa day wa shaaciran shaaciran ila shaacirna waa ismu faacil ma mushtaqayn wa shaaciran shaaciran fi mithaali xaalada uu ku sugan yahay mithaalka almadkuuriya la sheegay nactun la weey nactiga oo xudifa la xadfay mancuutuhu mancuudkiisi sheekhaw ha ku khaldamine shaacir waa nacti mancuudkiina maqan wadalika ka almancuutu ee mancuudkay waa ka go-ane huwa almacuufu kala cadfaya waa ka macuufku waa ka wakadalika saasoo kale weeyi katiban katiban laysa maaha katibkani mafcuulan mafcuul maaha fi xaqiiqati xaqiiqaan mafcuul ma aha katib huwa katib sifatun sifa weyi lilmafcuuli mafcuulku he sifa u yahay walaslu asalkuna waxa weyaan kufaansiiye buu ku ra'aytu saw kolkii hore may ra'aytu katiban wa shaaciran meesha sheekho waxa ka go mancuudkii ya maxaa go-an mancuudkii raaytu waxaan arkay rajulan baan arkay rajulka oo katiban soo saama rajulka oo katiban karaniya oo isaga wax qoraya iyo wa rajulan rajul baan arkay eegu fiirso rajulka oo shaaciran gabayaaya iyo wa rajulan baan rajulka oo shaaciran gabayaaya markaa shaacir de macduufo muxuu noqday waa banactiye muna nacti mancuudka go-an baa macduufaayo la cadfayo rajulkaade isaga waaba iska nactiba de taana bushigeygi saasan kaga jawaab kuleya maba ahaba mushtaq cadafe maba ahe isaga waaba nacti baa lagu leeyahay so basiid ma waa yahay halkaasoo saad ma qoray asalkiibu ku noqda waa muqadimadii wafaaidatu wey wafaaidatu nacti taksiisun ay taksiisu nakirati nakirada la khasisideeda wey ya watawdiixun ay watawdiixulmacrifati macrifada la cadaynteeda wey sheegan hadduu macrifo iyo nacti loo sameeyo waa lasii cadaynaya hadduu nakre yahayna waa la khasisaya ow madxun ammaan weeyi ow damun dhaleecayn weeyi ow taraxumu naxariis dalab weeyi ow tawkiidun adkayn wey shan buu ka shegay wayna ka fara badanyina meelaha shuruxda kalead ka raacan doontaan insha allah shantaasu ka sheegay lakin taksiis iyo tawdiix lix buu ka sheegay soo ma taksiis iyo tawdiix dhami iyo madxi taraxum iyo tawkiid so lix faa'idatu nacti nactiga faa'idadiisu imaa taksiisu nakiratin nakiro la khasisideed yahay ka qawlika waa dhahda hadii xlimada tidhahdi marartu waxaan soo maray birajulin baan soo maray rajulka oo katibin hadalka nasriya katibad wuxuu kaso horjeeda qoraal maa waa kii hadalka nasriya weyaan shaacir buu kasoo horjeeda mogta waa ka gabe markaa u fiirso hadda rajul de nakira sooma maxaad u samaysay so nacti umaad samayn oo ya waxoogaa yar taksiis umaad ku samaysade waxa ku baxayo maxay kuwii gabayaagii ba baxayade ya lakin nin cayntii maad abaartay kuwii gabayaagii baa baxaya markaa sooma naarta kolka kaatile naatir baad uga jeeda markaa yar taksiisumaad siisay w twdiu marifati ma twdiu marifatin macrifo la cadaynteed ka qawlika oo dhahdaad iyo wii lamid a marartu waxaan soo maray bizaydi maan soo maray zaydkii alkhayaai dawaarlaha zaydkii wax toliya dawaar kala saddex zayd ba magaalada jooga hadday doonaan mid waa nin caalima midna waa nin dawaarlaa midna farba uma qodna waa iska jaay maxaa la samaynaya marka maxaa lagu kala gara saw macrifo maa zaydna waa la wada garanaya alkhayaad marka waa maxay marka alkhayaad ledha maan iska geranin ya labadii kale mina daaqada ka bixin muna tawdix noqon waa tawdix weygaas aw madxun amaan naxw bismi illaah bismi magaca ilaahay ayaan ku bilaabaya arraxmaani arraxiimi allahaasoo arraxmaani waa madxi allahaasoo arraxiimi labadan ati waa maxay waa madxi weyan owdamin ama dhalacay naxw acuudu waxaan magan gelayaa bilahi ilahay baan magan gelaya min ashayطaani shayطaankaan ka nabadgelaya shayطaanka alrajimi ay almarjumi la dheeriyey naxariista ilahay laga dheeriyey ya waa calaa sabiili dam weyn tan oo dhalacayn wey aw taraxmin ama naxariis dalab naxw allahuma allow irxamu naxariisto cabdaka adoonkaaga adoonkaaga almiskiina ee miskiinka waa taraxumkan aw tawkiidin adkayn naxw qawlihi tacaala tilka taasi casharatun kaamilatun waa toban dhamaystira ya saddex xajka ku soomaya todoban marku soo noqdo soo mah kadibna maxaa la yidhi tilka casharatun kamila tilka taasi saddex iyo toddoba laysku daray casharatun waa toban haye kamilatun waa maxay way sii adkaynaysaa waayo kamilatun lagama fahmayo eh, inay toban noqoto imika marka hore ay sagaal ahayd casharatun baaba lagu le muna dhamaystir kolka hore mayna casharayn dee kamilatun waa maxay adana marka hore sagaal ahayd miya waa litaakiidun mayne nati waa lasii adkaynaya mancuudkaas ma lasii adkaynaya faida nufia marka la afuufo fi suuri suurta marka la afuufo nafkatun hal afuufid nafkada oo waaxidatun dee nafka facla mayna masder marabayn kolka hore maan laga fahmin waaxida la siirayo iminka waayahay wayatbacu waa raacaya ay huwa nactigu mancuutow buu raacaya fii waaxidin mid buu ku raacaya waaxid ko min awjuhul icraabi ka mida wa fii waaxidin buu ku raacaya oo min atacriif iyo watankiiri ka mida eeg mancuudkii nactigayn ku jirnaa le nactigii wuxuu raacayaa mancuudka wuxuu ka raacayaa mid awjuhul icraabkii ka mida waxaa kaloo ka raacaya mid tacriif iyo tankiir ka mid ah. a shan buu ka raacay laba dhade shan buu ka raacay awjircl ka misa ya saddex mayn ahayn dee waxaad ugeysaa tacriif iyo tankiir shan mayn ahayn de awjircraabkii mid buu ka raacaya la saddexdoo mar keliya ma noqon kareen tacriif iyo tankiirna mar keliya ma noqon kara shan buu ka raacay nacti o dhan waa sidaa marka ama sababi ha ama xaqiiqi ha ahaado mana ama sababi ha ama xaqiiqi ha horta kolka ugu horeysan nacti dhan he shan buu laba ka raacaya de kadib halkaas kusi kala baxaya ya inuu xaqiiqi yahay iyo inuu sababi yahay kaas noco uma in rafaca intaa garatay inuu laba shan ka raacaye uma in rafaca haddii uu rafciyo ay huwa nactigu damiiran damiir haddii uu rafciyo damiirkao mustatiran qarsoon tabica waa raacaya huwa nactigu fii waaxidin mid buu ka raacaya waaxidkao min atadkiiri wataniisi tadkiirkiiyo taniiska kamida wa waaxidin wa fii waaxidin mid buu ka raacaya waaxidkao min alifraadi wa farcayhi mufradiyo labadiisa farco muhan iyo jamc haye uge halkana waa maay tadkiir iyo tanis waa misa labo soo ma ifraad iyo farcayhi saddex menen shantan haddana labu ka raacaya maxay noqota marka hadduu xaqiiqii noqdo afar buu ka raacay toban afar buu ka raacay toban maynantaan afar buu toban ka raacay wailaa wailaa de inta ishriin waxada ku maameydan intan lagu sharaxo maaba wailaa ay wain lam yarfac damiiran mustatiran damiir mustatira haddii aanu rafcisan fahwa nactihi kalficli lato ficilku lamid ya sheekh ficilka see tirada ficilka markaad faacil tirisi see tirada ya faacilku hadduu mufrad ya ficilka maanta sidiisaasun ku dayn faacilku hadduu musana noqdo faacilka calaamatu tasniim maanad ka ifraadin wajarid ilficla idaa maa usnida maxay de maanu gaahin kaad gaadhan maxua waaya rag madaxay furayaan xilligaas wal axsanu sida wadaagga badani jaani waxaa isoo gaadhay rajulun rajul baa isoo gaadhay rajulka oo qucuudun ay fadhfadhiyaan hilmaanuhu addoommadiisu uma qaacidun uma qaaciduuna warka waad la socotaan bay la tahay hadduu nactiga noqday sababi hadduu nactiga kaa noqday sababi ficilka sidiisoo kale ula dhaqan waad fahmaysaa ma sida ficilko kale ad ula dhaqmaysaa tusaalu keeno wuxuu yidhi jaaanii rajulun qucuudun hilmaanuhu hadda nactigime jaa waxa yimid rajulun baa yimid rajulka oo qucuudun qucuud mnatan qucuud ma damiir mustatira ku jira ismi daahir muna rafcin aadhada sheekh ismi daahir muna rafcin sax haddaba maadaama ismi daahira u rafciye oo faciilkiis maanta uu yahay kaa banaanyaalkee meesha ku yaala saddex siyood ba oo la odhan kara jamcu tagsiir baa laga dhigaa qucuud waxaa laga dhigaa mufrad qaacid waxaa laga dhigaa jamcu mudkar saalim qaaciduna intuba banaan maxaa u fiican jamcu taksir in laga dhigo maxaa ku sxiga in mufrad laga dhigo maxaa u liita maxaa u liita in jamcu karsan laga dhigo waa luqatu akaluni albaragil waaya sharax iclam waxaad ogaataa ana alaaata axwaalin saddex xaaladood ayaa lilismi ismiga u sugnaaday bixasabil icraabi dhanka icraabta markaynu ka eegno xagga icraabtun ka eegata sheekhu meel kalaas ku eegin xagga icraabta markaynu ka eegno saddex xaaladood buu yeelani rafcun rafco weeyi wa nasbun nasbo weeyi wa jarun jar weeyi ismigmana intaa lahayn majas baa ku jirta ragga qaarkood baa mooday in afar iska ilaaliyaada wa bixasabi lifraadi ifraadka fiiradiisa markaynu eegno iyo waayrihi ifraadka kayrkiina alaaatu axwaal saddex xaaladood buu leeyahy mufrad maxaa kaso horjeeda murad mufrad muaniyo jama intaana muxuu yeeshay dhinaca marka laegana ismiga muxuu yeelanta imse xaaladood saddex dhade ifraadun weeyi wa taniyatun weeyi wa jamcun weeyi saddex saddex uge waa sita dhade wa bixasabi tadkiiri labanimada eegideeda wataniif iyo dhadignimada eegideedana xaalatani laba xaaladood buu leeyahy ugeyso sideed dhadeg wa bixasabi tankiiri nakiranimada eegideeda wa tacriif iyo macrifanimadana xaalatani laba xaaladood buu leyahy labadana uge toban aha soo ma fa haadihi tani sheekhow casharatu axwaalin waa toban xaaladood oo lilismi ismiga usugnatay ismiga intaasun bu ley wax kale ma ku jira ya xasab xasabka laga eegay iska bixasab icraab waa dhinac bixasab ifraadi wadidayna waa dhinac haye bixasab tadkir wataanis waa dhinac bixasab tacriif watankiirna wa dhinac toban baa soo booday soo maa haddaba walaa yakunu ma ahaado bu uri sheekhu alismu ismigu ma ahaado calayha casharada kuliha dhammaanteed fii waqtin waaxidin waqti keliya wakti keliya tobankii ba laga helaya adoo keen wakaas suuragalba toban kaa mar keliya maa laga wada heli karaa sheekh ya imisaa saddex saddex baa ku kulmi kara sooma mise afar baa ku kulmi kara saddex baa ku kulmi kara de ya waaya afarna de afar kuma kulmeen ya nactiga xaqiiqiyo afar buu ka raacaya maalma kulahaynayaan toban a ya awjulciraabka mid dhe mufrad iyo farcayna mid dhe tadkiir iyo taaniifna mid dhe tacriif iyo tankiirna mid dhe afar mane kolba afar buu ka karaa la haysta marka limaa liajli maa shay darteed bayna u kulmayn fii bacdiha berhkeed ku sugano min atadaadi iska hor imaada <laughs> macrifiya isku keen mayna kala dudayn mufradna waa nahay mutlaqna waa nahay jamcna waa nahay adma isku keeni kartaa marfuucna waa nahay caqligal maa sheekhow ka soo alaa tara war miyaan adarkayn anahu shaniye laa yakunu ismu ismigu inaanu ahaanayn marfuucan marfuuc inaanu ahaanayn mansuuban mansuub inaanu ahaanayn majruuran majruur inaanu ahaanayn fi aanin waaxidin de waqti keliya intaa ma noqon kara walaa mucarafan mucaraf inaanu ahaanayn munakaran walaa munakaran munakarna inaanu ahaanayn fi aanin waaxidin de waqti keliya walaa mufradan mufrad inaanu ahaanan muana walaa muanan muane inaanu ahaanan majmuca walaa majmucan jam mid la jamciy inaanu ahaanan fi aani waaidin de wati keliya walaa mudakeran mudakr inaanu ahaanin muanaan walaa muanaan muanana inaanu ahanin fi aani waaidin taa maanad indhaaba kala qaadin bu kuleya nad arkayn ilaa soco bu kuleya sheekhu wainamaa yujmacu waxa kulmi un inamaa wainamaa yajtamicu waxa ku kulmi fiihi ismiga waxa ku kulmi minhaa casharada xaggeeda xaalada ay ka ahaatay fi lwaqti lwaaxidi waktiga keliya arbacat umuurin afar arrimood waa afarta arimoodba mar keliya ku kulmi kara wa hiya arbacadaasi min kuli qismin qayb kastaba waaxidun waa mid qayb kastaba xabid baa ka imanaysa ya awjilcraabki mid baa ka imanaya mufrad iyo farcay mid baa ka imanaya tacriif iyo tankiir mid baa ka imanaya tadkiir iyo taniis mid baa ka imanaya warkaa mana kusiin taqul waxaad ohanaysaa jani waxay soo gaadhay zaydun zayd baa isoo gaadhay fa yakunu waxa ahaanaya fiihi zayd alifraadu baa ahaanaya watadkiiru baa ahaanaya watacriifu baa ahaanaya warafcu baa ahaanaya intuba saxayn kasoo waxadan kuma jiro fain jita aad la timaado makaanahu booskiisa birajulin fa fiihi rajulka waxa ahaan atankiru nakiranimo bedela tacriifi xaalada uu yahay tacriif bedelkii iyo wa baqiyat lawjihi ba ahaanaya de tankirun bedel inta kale lakin waa mid jaani rajulun undhe maxaa isbedele keliya macrifanimadi ma isbedesho nakira noqotay fain jita hadii aad la timaado makaanahu rajul makaankiisa bizaydani hadii aad la timaado birijaali hadii aad la timaado fa fiihi tusaalahana waxa ku sugan atathniyatu a ku sugan aw iljamcu baa ku sugan badel ifraad ifraad bedelkii xaalada uu yahay haye iyo wa baqiyat lawjihi baa ku sugan keliya maxaa isbedelay mufrad iyo farcayun baa isbedelay inta kale waa halkeegii fain jita hadii aad la timaado makaanahu booskiisa bihindin hadii aad la timaado fa fiihi hinda waxaa ku sugan ataniisu iyo wa baqiyatawjuhi baa ku suganta muna si fiican ku fahansi intani waa jurumgiila dultag fain qulta haddii aad tirahdo ra'aytu zaydan zayd baan arkay aw marartu bizaydin zayd baan soo maray fa fiihi dhexdiisa waxaa ku sugan annasbu nasbo awiljaru iyo jar bedelo rafci rafcaa bedelkiisa xaaladooya iyo wa baqiyatawjuhi baa ku sugan imika maxaa is bedelewn awjuhlraabki muna ku fahansin ya ila qadri baad socotaa wawaqaca waxaa dhacay buhi sheekhu fii bicibaarati bacdi lmucribiina kuwa wax icraaba bedhkood cibaaradooda ana naata naatigu yatbacu inuu raacayo almancuuta mancuudka fii arbacati nafarin uu ka raacayo arbacadaasoo min cashiratin toban ka mida wayacnuuna waxay ula jeedaan bidalika arrinka anahu naatigu yatbacu waa raacaahu mancuudka fi lumuuri buu ku raacaa umuurta alarbacati afarta allatii umuurtaasoo yakuunu uu ahaanayo ay huwa mancuudku calayhaa umuurta dusheeda walaysa kadalika sidaana maaha wainamaa xukmuhu nactiga xukunkiisu an yatba arbaa waynu raaca natigu hu mancuudka waynu raaco fi tnaini laba waynu ku raaco oo min hamsatin shan kamida daaiman weligiiba qowlka mucribiintu ku haysta ay leeyihiin nactigu afar buu toban ka raaca taasu ku haysta guud ahaan nactigu ama sababihaada ama xaqiiqihaade labuu afar ka raacaya halkaa marka la jooga haddana dib loo eegaya de maxaa soo kala baxaya sababi iyo xaqiiqi baa soo kala baxaya lakin intaa hore way ka midan yihin wahumaa kuwaasi labadaasi waaxidu waa mid oo min awjuhi icraabi ka wa waaxidun iyo min ataxriifiyo tankiiri ka mid a walaa yajuusu ma banaana fii shayin shay kuma banaana shaygoo min ancuuti nucuuta ka mid a an yukhaalifa inuu khilaafo mancuuta mancuudkiisa filicraabi icraabka inuu ku khilaafo mancuudkii marfuuc banay buu leeyahy nactigiina majruub banay buu leeyahy isku kan waagane suuragalba maabu guri sheekhu walaa an yukhaalifa inuu ma banaana ay huwa nactigu mancuudka fi tacriifi watankiiri macrifanimadi nakirinaba midna kuma khilaafi karo sidaa darteed maxay nooga caddaatay yatbacu itnaini min hamsa mn labu ka raacaya shan warka xaqiiqidiisu waa sidaa marka soo maad fahmin haddaba fain qulta haddii aad tidhahdid haadaa kani muntaqidun wuxuu burinayaa biqowlihim qowlkooga ayuu burinaya aad ku qawjid haadaa kani juxru dabbin masalugule godkeed weeyi godkaasoo kharibin kharaabay wasafu way sifeeyeen almarfuuca bay sifeeyeen wahuwa marfuucu aljuxru weeyaane bilmakfuudi bay ku sifeeyeen wahuwa makfuudku kharibin weeye ile ma khilaafi karan awjulalaabka kuma khilaafi karaa tira ya meeshana waxa yaala juxru dabin baa yaala juxru baa mancuuta kharibinna waa sifadii kharibinna way jaran tahay juxru oo mancuudkiina wuu rafcisan yahay soodigailaa lasma khilaafsiiye waa side warkaagu waa side mujaawiriy ah waxbuu kaga bixi doona isaga la ishtaga ka jawaabi doona iyo wa biqowlihi tacaala qowlka ilaahay uu yidhi waylun hoog baa u sugnaaday likulli humazatin lumaza alladii kaasoo jamaca maalan xoolo ururiyey oo wacadadahu tiriyey fawasafa ilaahay waa sifeeyey annakirata nakiradii wahiya nakiradu kulli humazatin lumazatin weeye kulli humazatin lumazatin weeye bilmacrifati macrifo ayuu ku sifeeyey wa huwa macrifaduna aladi oo ismi mawsuul ah weeyi aladi culimada qaarkood saa marya culimada qarkood maxli waaba bedel bay leey haye iyo wa biqowlihi tacaala xaamiim allahu aclam bimuraadihi dalik tanziilulkitaabi kitaabka la soo dejintiisu min allahi xagga ilaahay ka ahaatay allaha alcaziizi allaha alcaliimi allaha aafiri dembi wa qaabili tawbi allaha shadiidilciqaabi allahadii tawli so wuxuuba sifaat maa fa wasafa ilaahay waa sifeeyey almacrifata macrifadii wahuwa ismullaahi weeye waa allahi sooma binakirati nakiro wahiya nakiradaasna shadiidulciqaabi wey shadiidulciqaab hadda mayna nakirayn ya waa nakiro waayo idaafada ku jirta maxa waa idaafa lafdiyade idaafada lafdiyada ma tacriif iyo taksiif bay jirtay keliya maxay faidin jirtay takfiif lafdi ma faidin jirta waa intaa inamaa qulnaa waan idhi bu i sheekhu inahu shadid ciqaab nakiratu weyi lanahu shadid ciqaab waa min baabi sifati mushabah sifat mushabaha soo dhigateen ma lagugu celin sifat mushabaha baabkeega wey walaa takun idaafatuha sifada mushabahda idaafadeedu ma ahaato ila fi taqdiiri infisaal infisaal qadarkii mooyaane alaa taraa miyaan arkayn ana almacnaa macnuhu inuu yahay shadiidun waa mid u adag yahay ciqaabuhu ciqaabkiisu laa yanfaku kama suuliyo fi lmacnaa macnaha can dalika arrinka Ah, kama uulay marka aafir dembiga laftiisa aafir so maha ism faacil weyan adembi baa loo idaafeeyo macmuulkiisa sooma iyada lafteeda idaafadaas mayna idaafo takfiifayn kitaabka maalinta aynu bilaabin qadriga awalkiisi baynu kusoo qaadanay kitaabka raafici darajaatiga soo ma garanaysaa alihii raafici daraja maxaynu nid maxaa looga jeedaa yadulu cala istimraar mar haddee istimraar kutusinayo jamiic azmaan oo wuxuu istiqraaqinayo waa sax calan buu iska noqonaya marka saxiix walala saa darteed waa laga sifaynaya marka halkaa istimraar buu faa'ideynaya qultu waa kan jawaabki waaan ii bu yii shku bas intaas bu ka jawaaby ayada kama jawaaby qultu waxaan ihi bu yidhi sheekhu amaa qawluhum qowlkooga miyaa ay yidhahdeen haadaa kani juxru dabin weeyi oo kharibin fa akharu lcarabi carabta badankoogu tarfacu way rafcinaysaa akharu lcarab khariban way rafcinaysaaba walaa ishkaala fiihi markama ishkaal baa ku jira haadaa juxru dabin kharibun dee ishkaalba kuma jire warkii cadaaba wa minhum waxaa kamid a ah, man yakfiduhu mid khafdinaya limujaawarati laolagidiisa lilmakfuudi wuxuu la ologay oo ka horeeya e ya mahfuud baa ka horeeya saa darteed waa mujaawara meeshii taallo kanaan loo eego loo munaasabay kama qaalo shaaciruba siduu u yidhi qad yukhadu ljaaru bijurmjaari qad in loo qabto ayaa la arkaa aljaaru jaarka bijurmil jaari jaarka kale dembiga uu sameeyey in isagana lagu qabto oo lagu halaago ayaa suuragala bu ya saasuu isagu iska aaminsan suuragal maahe ya hadduu kan xumaan ka socoto gurigana xumaan lagu daawanayo kan kalena wax fiican ay ka socdaan waa la jaarmaya kaasa dembi sameeya lagu qaadi waa maya wey lakin wuxuu isleeyihin de mujaawaradeyn bu kusii tusinaya daliil kuma jira halkan war indhaha kugu caddaana da tiraa daliil baan ka raadinaya ya daliil kuma jiro laakin wuxuu ku leeyahay jaarkan in jaarkan kale wixiisa loo qabtaa suuragala marka wuxuu leya ka wadaa un istinaasun bu ka wadaa wuxuu leeyahay mujaawara ka dhaxaysa halkan oo kharibin waxa ka horeysay dabbin oo jarnayd saa waa mujaawara loo hoos dhigay bu leya wa muraaduhum carabta ujeedadooda bidalika arrinkaa ula jeedaan an yunaasibu waa inay bayna almutanajaawirayni labada olaga inay isku munaasabeeyaan fi lafdi agga lafdiga inay iskaga munaasabeeyaan wain kaana almacnaa macnuu haba ahaado calaa khilaafi dalika arrintaa khilaafkeega wa calaa hada lwajhi wejigan fa fii kharimin kharimin waxaa ku damatun damo damadaasoo muqadaratun la qadarayo manaca waxaa diiday min duhuuriha damada muuqashadeeda ishtiqaalu aakhiri aakhirkii baa ku mashquulay bixarakati lmujaawarati loolagid xarakadeed walaysa dalika ishtiqaalkaasi ma aha bimukhrijin mid saaraya maaha lahu kharib camaa dakarnaa waxaan soo sheegnay oo min anahu kharib taabicun inuu raacaya limancuutii mancuudkiisa filaraabi uu ku raacayo kamaa anaa naquulu sidaynu u odhanayno ina mubtada mubtadaha walkhabara iyo khabarku marfuucaani waa laba marfuuc walaa yamnacu diidi maayo min dalika arrinkaa mubtadiye khabarku inay godan yihiin qira'atu lxasan albasri diidi mayse uu yidhi alxamdu lilaahi uu yidhi alxamdu lilaahi buu yidhi saw ya bikasri daali daal daasha kasraheedu ku yidhi itbaacan raacid darteed likasrati laami u raacinayo lilaahi saw laamtu ma kasridno daalkiina halkaasuu iska mariyo itbaac buu raaciyey walaa ymnacu ma mancinayo min dalika arinka aydo noqode qawluhum odhahdooda ay yidhahdeen fi xikaayati xikaayada ay yidhahdeen man zaydan ay yidhahdeen binasbina ay ku yidhahdeen waman zaydin ay yidhahdeen bilkhafdina ay ku yidhahdeen xilima idaa saalta markaad weydiiso man ruux qaala yidhi ra'aytu zaydan zayd baan arkay aw marartu bizaydin zayd baan soo maray ya eega man zaydan waa maxay man waa ayu zaydan zaydan waa mubtade kaa doontidba ka dhigade zaydan mantu khabar muqadamaad ka dhigan karta zaydana waa mubtade maakhar oo mubtade sooki marfuuca sheekhow waa sidee deg cabdiraxmaan waa sidee markii hore lagu soo sheegay raitu zaydan muna mansuubayn tabti un baa lagaga xikaayoonaya de marartu bizaydin marki hore maan kasre kusoo marin man zayd man zaydin kasradii hore baa lagaga xikaayoonaya de taas may diiday markaa ma u diiday dee khariibna waa kulu kuleya in dhaa kala qaad saxiix waayahay waarata waxaana doontay bu ihi sheekhu an tarbida inaad xidho kalaama kaalamka hadalkaaga bikalaamihi ruuxa hadlay ee mukhaaabka hadalkiisa inaad ku xidhaa doontay bixikaayat icraabi icraabta xikaayoodkeegana aad ugu xidho sidii xarakadii aad kolkii hore uu isagu kugu yidhi umad adiguna kaga xikaayotood ugu celisay weyan xarakatu xikaaya waqad tabayana waxaa cadaaday bi hada arrinkaa waxa ka cadaaday sixatu qawlina qowlkeega qowlkeena asixideeda ina nacta nactiga laa budda waxa lagama maarmaana an yatabica inuu raaco mancuuta mancuudkiisa fii iraabi inuu ku raaco wa tacriifihi inuu ku raaco wa tankiirihi inuu ku raaco taas waa lagama maarmaanba marka ila bushiyada waa kaga jawaabe ama xukmu xukunkiisa miya binadari marka loo eg ilamsati baaqiyati shantii soo hadhay wahiy shanta soo hadhay alifraadu wey wataniyatu wey wljamcu wey watadkiiru wey wataniiu wey fainahu nactiga yucdaa waxaa la siini minhaa khamsada xaggeega maa xukun baa la siin yucdaa la siinayo alficlu ficilka la siinayo alladii ficilkao yaxulu degaya maxalow booskiisa fii dalika kaa dhexdiisana degaya alkalaami hadalka hadalkaa ficilkii degi lahaa qaabkii loola dhaqmi lahaa kaloo loola dhaqmaya buu raafican mid godanaya hadduu yahay lidamiirimawsuufi mawsuufka hore manquudka damiir unoqonaya taabaqa waa mutaabaqaynaya huwa wasfigu hu mawsuufka fi tnayn laba oo minhaa shantii kamida laba shantii kamida ku mutaabaqaynu haddana ka raaci wa kamulat waxa u dhamaystirmi lahu nactiga xiinaydin marka almuwaafaqatu kuwaafiqid fi arbacatin afar ku waafaqo oo min cashiraten toban kamida kamaa qaala mucribiina say mucribiintu bay yidhahdeen hadda imikaad ogaatay mota kamaa qaala mucribiina say yidhahdeen afarba toban ka raacade imika waad fahamtay ma taqul waxaad odhanaysaa marartu waxaan soo maray birajulayni laba rajul baan soo maray rajulaynka oo qaa'imayni taag taagan haye hadda muxuu ka raacay afar buu ka raacay toban de sax mane ya ma saxayn wallahi sitaan bay la tahay wa birijaali rag baan soo maray raggaasoo qaa'imiina hum buu ila rafcinaya wa bimra'atin haweeney baan soo maray haweeneyda oo qaa'imatin taagan hiya wbimraatayni baan soo maray qaimatayni wbinasaain baan soo maray qaimaatin taagan kama taqulu sidaad ohan fi ficli ficilkaba marartu waxaan soo maray birajulayni laba nin rajulaynka oo qama m wabirijalin rag baan soo maray ragga oo qamu wabimraatin haweeney baan soo maray haweenayda oo qaamat hiya wabimraatayni baan soo maray qaamata wabinasaain baan soo maray qumna tabti ficilku haba mod wain kaana lwafu wafiga hadduu yahay raafican mid godanaya lismi dhaahirin ismi dhaahirin mid godanaya faina tadkiirahu labnimadiisa wa taniithahu iyo dhadignimadiisu calaa xasabi dalika kaa fiiradiisa ayay ahaatay alismiya ismiga adaahir ee muuqda mudakarnimada iyo muanasnimada xaggeen eegana ismiga daahirkaa eeg ismiga daahirka hadduu muanat yahay muanas buu noqon hadduu mudakar yahayna mudakar buu noqon warku ma caddo calaa xasabilmancuuti mancuudka hore ha eegin ka hore ina indhuha kugu caddaana ka dambe indhuha kugu caddaadan saxiix ka dambe xogta saar buu kuleeyahy sheekhu ka hore ha ka fikirin ka hore iska da ka dambe eeg hadduu muanas yahay muanas buu noqoni hadduu mudakr yahayna mudakr buu noqoni so intaas ma ado kamaa ana alficla sida ficilka aladi ficilka yaxulu degaya maxalahu booskiisa yakunu kadalika saasoo kale uu noqonayo taqul waxaad odhanaysaa marartu waxaan soo maray birajulin baan soo maray rajulka oo qaa'imatin ay taagan tahay rajulka hooyadii sheekhow qaa'im imikaaba faacilkiisi muxuu rafciyey ismi daahira soo oo um ah. ka hore ka indhalaaba rajul buu ahay oo sawka rajul meesha yaalla ee manquuto maxaan qaa'imun u odhan ha isku odhan iska ilaali qaaimkan hadda mudakarnimada iyo muanafnimada xaggee loo eegaya ismiga daahirku rafciyey um ma muana waa mise ee muana ka marka qaimatan aris ka dhig ajrumigaas ku laqmaysan jirtay fatuanathu waa la dhidigeyn bu yihi sheekhu fatuanithu waad dhidigeyni asifata waad dhidigeyn litaniiil ummi baad u dhidigeyni hooyada ayaa dhadig ah walaa yultafatu la milicsan maayo o la daymoon maayo likowni mawsuufi mudakr mawsuufkiile waa rajule inuu mudakr yahay la eegi maayo leannaka adigu taqul waxad oranaysaa fi ficli ficilki waxad oranaysaa qaamad waxay istaagtay umuhu baa istaagtay ta maan loo raacin tab taasum baad orantay wataqul waxaad ohanaysaa fi cagsi arrintan cagsigeyga waxaad ohanaysaa marartu waxaan soo maray bimraatin haweeney baan soo maray haweeneyda oo qaayimin u taagan yahay abuuha aabeed oo raggu mayna fahminin imika ma imraati maan eega mise wax ismiga daahirku godanayaan eega sababigu ismiga daahirku godanayaan eega markaa marartu bimra'atin maadaama nidhima qaa'imatin baan idhaahda mise qaa'iman baan idhahda maadaama abuuha u yaalo qaa'imin baan odhanaya limaada xaggan hore waxba kaagama xidhna awjuulciraabkunba xaggan hore kaaga xidhan de iyo macrifiya nakirannimo soo ma keli laakin tadkiirkiyo taaniski xaggeed eegaysaa ka dambe eg maratu waxaan soo maray bimrati maa soo maray miraadoo qaayimin istaagay abuha abeed fatudakiru waad labaynaa sifata sifada litadkiiri labi abka labnimadiisa walaa yultafatu la daymoon maayo likowni lmawsuufi mawsuufka hantiisa muanatan u yahay liannaka adigu taqul waxaad ohanaysaa fi lficli ficilka waxaad ohanaysaa qaama abuhaa baad ohan mataabad qaamat abuhaa maad ohan ya ilaali qaala lahu tacala ilahay sareeye wuxuu yidhi rabbanaa ya rabbanaa rabbiga now akhrijnaa naga saar min haadii tan naga saar tan alqaryati qaryada qaryada adaalimi ahluhaa ahalkooga ay dulmiga sameeyeen u fiirso sheekhow alqaryati waa muanaf ahaalimati maxaa lo odhan waaye ahlu buu rafciyey de saa darteed ka horeha eegin aayadda qur-aanka maxaa la eegay ka damba de ahaalimi ahluhaa ahaalimati de lama odhano mamcuudka hore lama fiiri so warka kumu dhexi maasha allah yjib waa waajiba dalika kaasi i ficli ficilka dhexdiisina waa waajib fataqul waa odhanaysa maratu waxaan soo maray birajulayni baan soo maray rajulaynka oo qaa'imina istaageen abawaahumaa labadoodii aabo wa birijaalin rag baan soo maray raggaasoo qaa'imina istaageen aabaahumaa bayaashood kamaa taquulu sidaad ohan qaama waxaa istaagay abawaahumaa faacilka badda saas ab soo musanna kamaad dhigin wa qaama aabaauhum waman qaala ka yidhi qaamaa way istaageen abawaahumaa labadooda aabo iyo waakaluni waxay cunay albaraakiisu tafkiboodadii tannaa waa taniyanaya alwasfa buu taniyanaya wa jamacahu waa jamcinaya jamca salaamatin buu jamcinaya sheegaya faqaal wuxuu odhani qaimiina abahuma abawahuma qaimiina abawahuma qaimayni cafwan qaimayni abawahuma ila waa iyo qaimiina aabaauhum saasuu odhanaya waa luqatu akalunile albaraqi saas ficil kabada calamadii waa la shiin jirto ka dhigaysaa weyan macnu wajaas jamcu dhamaan waxay beenaye an tajmaca in la jamciyo sifatu sifada in la jamciyo jamca taksirin in la jamciyo ida kana ismi ismigu markuu yahay ismiga almarfuuc la rafcinaya jamca jamc markuu yahay fataqul waxaad oranaysaa waa tan intii ugu dambaysay qucuudintiyo inta u fiirsada wajaaz ljamicu dhamaan waxay baneeyeen an tujmaca in la jamciyo asifatu sifada in la jamciyo jamca tagsiirin in la jamciyo xilima idaa kaana markuu yahay alismu ismiga ismiga almarfuucu ee la rafciyey ismiga marfuuce sifadan ay rafcsanaysaa jamcan jamc marka uu yahay fataqulu waxaad oranaysaa marartu waxaan soo maray birijaalin rag baan soo maray raggaasoo qiyaamin ay taagan yihiin aabaa'uhum aabayaashood wa birajulin baan soo maray rajulka oo qucuudin qilmaanuhu hadda mayla socotaan ya eeg way baneeyeen dhamaan in la jamciyo jamcu tagsir xilima marka ismigii marfuuci yahay jamc iminka u fiirso aabaauhum waa maxay mana jamcayn qiyam markaas ka jamci eega qucuud hilmaantu mana jamcayn oo ismigii daahirkii jamci isagana qucuud iska dhata laba jamcu tagsir wara way arkeen dalia kaasi asana inuu ka wanaagsan yahay wara waxay u arkeen dalia jamcaas waa jamcu tasiirke axsana mid ka wanaagsan inuu yahay min alifraadi ifraadka aladi ifraadka huwa isagu axsanu kasii wanagsan min jamci tasixi kasii wanagsan saddex arrimood baa banaan jamcu tasiir baa banaan mufrad baa banaan jamcu dakrusaalim baa banaan yaa u wanaagsan jamcu tasiir baa u wanaagsan yaa ku xiga mufrad baa ku xiga yaa kusii xiga jamcu dakrusaalim baa u daciifsan waa halkuu ku yihi sheekhu jaanii rajulun qucuudun khilmaanuhu uma qaacidun uma qaaciduna soo si fiican ma fahmi ka soco sheekhow wayajuus waxaa banaan qadcu sifati sifadii in la gooya ayaa banaan sifada almacluumi la garanayo mawsuufuhaa mawsuufkeega la garanayo mawsuufki waa la garanaya soo ma sifanimada ka jar xaqiiqatan baa loo garanaya xaqiiqanimo aw idicaan ama sheegasha ahaan baa loo garanaya rafcanay marfuucatan xaal ay tahay sifadaasi mid la rafcinayo bitaqdiiri huwa huwa rafcinteedana lagu rafcinayo wanasbanay wamansuubatan xaal ay tahay mid la nasbinayo bitaqdiiri acni acnii qadarideedana lagu nasbinayo wa amdaxu amdaxu qadarideeda lagu nasbinayo wa adumu adumu qadarideeda lagu nasbinayo wa arxamu arxamu qadarideeda lagu nasbinayo halkan wuxuu leeya sifada in la gooyey in sideedii lagu wado ayaa banaane haddee mawsuufkii la garanayo eeg garashada mawsuufka la garanayana xaqiiq baa loo garanaya ama sheegash ahaan baa loo garanaya waad jari kartaa oo maxaad u jari kartaa marfuubaad ka dhigi maxaad usoo qadari huwa waad jari kartaayo nas baad u jari kartaa maxaad ku nasbini acni ama amdaxu ama adumu ama arxamu warku ma caddo sharax idaa kaana mawsuufu mawsuufku markau yahay macluuman mid la garanayo markuu yahay biduuni sifati sifada la-aanteed jaaza waxa banaan laka adiga waxa kugu banaan fi sifati sifada waxa kuugu banaan alitbaacu raacid la raaciyo ayo mancuudka walqaacu iyo jarid baa banaan laga jaro can ilmancuuti miaal dalika arintaa tusaalku fi sifati madxi alxamdu lilahi alxamidu alxamdu mahadoo dhan lilahi ilaahay ba usugnaatay allah alxamidi in la dhabe soo ma alxamidu ay huwa rabi alxamidu ay lmaxmuudu alla ala mahadiyo wey ajaasa waa baneeyey fiihi xamiid siiba weyhi aljara buu ku baneeyey oo laydha itbacde alxamidi cala itbaci waa kahurisba wanasbaba wanasba buu baneeyey dhade wanasba buu baneeyey bitaqdiiri amdaxu lagu nasbiyade amdaxu waxaan ammaanaya alxamida warafca buu baneeyey bitaqdiiri huwa huwa alxamiidu wa qaala wuxuuna yidhi siiba weyi samicnaa waxaanu maqalnay bacd alcarabi baanu maqalnay oo yaquulu leh alxamdu lilaahi rab alcaalamiina leh binasbina ku fasa'altu waxaan weydiiyey canhaa nasbada yunus ban weydiiyey yunus ibnu xabiib wa shaykhu siba wey macalimkiisii wey fazacama wuxuu sheegay an dacdi maaha iminka fazacama yunus oo sheekhaygii wuxuu sheegay buu yidhi annahaa nasbadaasi carabiyatu inay carabi tahay waa carabiya dadka faraha la gelin wey soo ma markaas ka ilaali inta qowlba kuu banaan miaal tusaaliisa fi safati dami wamraatuhu haweenaydiisina way gelaysaa xamaalat alxaabi adumu waxaan caayaya xamaalat alxaabi xaba gurbadan amaalay ayaan caayaya qara'a jumhuur waxay akriyeen birafci bay akriyeen cala itibaaci bayna ku akriyeen xamaalat lxaabi la ydhaa wa qara'a caasimun caasimna wuxuu akriyey binasbi buu akriyey cala dami lagu nasbiyo la ydhaa adumu xamaalat alxaabi loo soo qadaro ومثال تسال في صفة تروح الممرة بزيد ma sمر زaydki المسكين يجuز فيhi مiسkinka waxa ku banaan الخفض baa ku banaan على اتباع lagu خفdiyo والرفع baa banaan بتقديr huw lagu rفciyo والنصب baa banaan بتقديr احم lagu نصbiyo ومiثال تsaaلس في صفة ايضاح marrtu waxaan soo maray بزayd maa soo maray زaydkii التاaجiر ee تاaجiرka ahaa wa t tawdi u adayn yeelen yajuusu fiihi waxa ku banaan taajirkan alkhafdu baa ku banaan cala lijmaaci zaydkii ataajiri warafcu baa ku banaan bitaqdiiri huwa lagu rafciyo huwa taajiru wanasbu baa ku banaan bitaqdiiri acni la soo qadar acni ataajira marka haddee mawsuufkeegii la garanayo waad ka jari kartaa lirafci wanasbi waad u jari kartaa saxiix walala kaso walaa fara fari muhan fi jawaasi qaci goynta banaanaansheega bayna an yakuuna mawsuufu mawsuufki inuu yahay macluuman mid la garanayo xaqiiqatan xaqiiqahaan loo garanayo aw iddicaaan ama sheegashaan loo garanayo falawalka hore xaqiiqadii mashhuurun waa caam waqad dakarna amhilatu tusaalayaashiisina waan soo sheegn waxaan o dhan isagu waa wataanika labaadna nasa alayhi taaniga waxaa adeeyey simaweyhi baa adeeyey fii kitaabihi buu ku adeeyey sheekh kitaabkiisa faqala wuxu uhi simaweyhi waqad yajuuz waxaa banaan an taquula ina tiraado maratu waxaan soo maray biqawmika baan soo maray alkirama acni alkiraama yani binasbi aw birafci alkiraamu ah, hum lkiraamu xilima idaa jacalta waa markaad ka yeesho almukhaataba mukhaadabka kaanahu mukhaadabku qad carafa qoomkaaga inuu garanayo ya inuu garanayo kalaad kasoo qaadaysa qofkan mukhaadabkeed la hadlaysa uma qaala wuxuu ihi siiba weyhi nazaltu waxaan dejiye hum qoomka haadihi tan almanzilata ee manzilada ayaan iska dejiye oo aynu garanayo wain kaana mukhaadabku haba ahaado lam yacrifu midaan garanayn ba isao idica ahaan de waa sheegasho ahaanu wallahu aclam subxaanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka waatuubu ilayk